bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii alusuul min cilmi اlusuul lishaykhi اlcallaama moxamed bn saalix alcuthaymiin raximah اllah waxaan ka soo hadalnay usuulu اlfiqhi oo keli keli ah inaan tacriifinno macnaha asal iyo macnaha fiqhi ayaan ka soo baxnay halkan marka ictibaarkaas oo ictibaarkiisa koowaad marka la tacriifinayo usuululfiqiga biictibaari mufradayhi sidaa weeyaan amaa biictibaari kownihi murakaban isagoo murakab ahoo usuululfiqhi wada jiro maxaa la yidhaahdaa baan halkan ka gelaynaa in shaa allahu tacaala athaanii ictibaarka labaad ama tacriifka kiisa labaad biictibaari kownihi ahaanshadiisa eegitaanka la eegaayo laqaban inuu yahay laqab lihaada alfanni fannigan ou laqab u yahay almucayani ee mucayanka ah fannigan mucayankaa ah inuu magac u yahay ahaan marka aan u sharxayno fayucarafu waxaa lagu tacriifiyaa isaga biannahu inuu yahay cilmun cilmi cilmigaas oo yubxau lagu baaro ama cilmun cilmi inuu yahay cilmigaas oo yabxau baaro can adilati اlfiqhi fiqhiga adiladiisa baaro adiladiida day alijmaaliyati duuduubka ahaydee ijmaaliga ahayd iyo wa kayfiyati اlistifaadati faa'iidaysashada habka habkeeda minhaa adilada looga faagaggeeda laga faa'iidaysto adilada ijmaaligaa ah sida looga faa'iidaysto waxaa lilmustafiidi iyo qofka faa'iidaysanaya mujtahidka ah xaaladdiisa kan marka waxaa weeyaan biictibaari kownihi laqaban lihaada اlfanni waxaa lagu qeexay cilmun waa cilmi yabxaثu can adilati اlfiqhi اlijmaaliya waa cilmi baaro adilada fiqiga ijmaaliga duuduubka ah fiqiga adiladiisa labaan u qaybinay u qaybsantaa adila tafsiiliya iyo adila ijmaaliya aladilatu tafsiiliya yaa iska lehna furuucda fiqiga iska leh oo maalan maxay tahay in lagu yidhaahdo salaada faatixada waa rukni min arkaani الsalaaة deliilkeeda waa maxay laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab waa deliil tafsiili ah maxaa yeeley mas'alo mucayan ou deliil u yahay usuululfiqigu waa ka gedisan yahay oo deliilkiisu waa deliil ijmaali ah waay oo maalan waxaa la leeyahay almru yaqtadi اlwujuub amarku wuxuu keenaa waajibnimo halkaas marka qaacidadan ama deliilkan waa deliil ijmaali ahoo hal mas'ale keliya ma quseeyo amarku hadduu salaad ku saabsan yahay iyo hadduu zake ku saabsan yahay iyo haddii uu xaj ku saabsan yahay iyo haddii uu jihaad ku saabsan yahay meeshii aad shareecada amar ku aragto deliilkiisu waa kale alamru yaqtadi lwujuub ayb meel allaale meesha aad ku aragto sharciga amarkii yimaadaba alamru yaqtadi اlwujuub waa la jaan qaadayaa waa la socona ayb marka cilmun cilmi weeyaan usuululfiqiga yabxaثu baaro ama yubxaثu lagu baaro can adilati اlfiqhi fiqiga adiladiisa alijmaaliyati ee ijmaaliga waxaa meesha ku baxay adilada tafsiiliga usuululfiqi shaqa kuma laha usuul waxa uu ka hadlaa waa adilada ijmaaliga ah waa qawaacid guud waa qaacidada dabcan marka culammada iskama keenayan alamru yaqtadi اlwujuub markay leeyihiin qaacidada laftirkeeda daliilaa lagu keenay oo adilada lagu keenay marka qaarkood kutubaha qaar waa ka hadlayaan markaasoo kale oo maalan waxay soo qaadanayaan lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa haddaanan ka cabsanaynin mashaqo haddaanan ka baqaynin inay jirayso waxaan amri lahaa qofku inuu cadaydo salaad kasta agteeda marka waxaa loo qaatay marka amarku inuu waajib yahay nebigu wuxuu yidhi xadiidkaasay culammadu ka qaateen sababtoo ah mashaqo haddaanan ka cabsanaynin waxaan amri lahay buu yidhi idan amarku muxuu keenayaa marka wujuub uu keenaya sababtoo ah mashaqadu wujuubkay ku imaanaysaa ee waxaan waajib ahayn ood ikhtiyaar u leedahay mashaqo maba maba agtaada aduu marka adilada waa bax ka baxsan laakiin cilmigan marka waxa uu baaro ama lagu baaraa can adilati saddex waxbaa lagu baaraa can adilati اlfiqhi fiqiga adiladiisa alijmaaliyati duuduubka ah adilada ijmaaliga midda tafsiiligaa ku baxday ayb adilada marka ijmaaliga waxyaabahan alamru yaqtadi اlwujuub oo kale annahyu yaqtadi الtaxriim oo kale iyo waxyaabihii la midkae qawaacidda saas oo kale ah adilada noocaas oo kalea wa kayfiyati اlistifaadati iyo waxaa kaloo lagu baaraa cilmigan usuululfiqiga kayfiyati اlistifaadati habka loo faa'iidaysanayo minhaa adiladan looga faa'iidaysanayo sida adiladan wax loogala soo baxayo wax looga faa'iidaysanayana waxaa weeyaan cilmigan usuululfiqiga lagu baaraa axkaamta sideebaa adiladeeda looga faa'iidaystaa laba shay waay ogow shay waxaa weeye waa xukun xukunku waa natiijada natiijadu marka xaggay ka imaanaysaan adilo soo kama imaanayso marka calaaqada ka dhaxayso xukunka iyo adilada waa kayfiyatu اlistifaada daliil baad haysataa see ugala soo baxaysaa xukunkaas iyo xukunkaas halkan deliil baa ku yaallo see ugala dhexbaxaysaa eh, yanii xukunku waa waajib waa xaaraam see deliilku ugala soo baxay maalan xukunkan waxaa tidhi waa caam qof kasta waa quseeyaa see ugala soo baxday alfaadii cumuumka iyo waxyaabahaasaad fiirisay maalan waxaa tidhi xukunkan waa saan laakiin hebel iyo hebel iyo hebel ama dadka tilmaamahaas leh kuma jiraan xukunkan see uga heshay takhsiiskii iyo abwaabtiisii iyo sida marka adilada axkaamta sida adilada looga soo bixiyo usuululfiqiga lagu bartaa waxaa lilmustafiidi tan saddexaad waxay tahay ninka mustafiidka ee faa'iidaysanayo xaalkiisa ilaa dadkao dhan ma wadato axkaamtan dadka oo dhan adilada kama soo bixin karaan ee waxa ka bixin karaa waa dad calaamada leh tilmaamo leh shuruud leh xaalulmustafiid marka usuulkaa lagu bartaa marka mustafiidku hadda halkan waxuu ka wadaa ninka mujtahidka ah ee yacnii axkaamta adilada kala soo dhexbixi karo shuruud buu marka isagu leeyahay gadaal kitaabka ayuu ka sheegaya oo dadku waxaa weeyaan waa mujtahid mutabic muqallid dadku waxaa weeyaan nina waa mujtahid oo isagaa wax la weydiinaya fas'aluu ahla dikri kuwii la yidhi waay aayaddan ama xadiidkan ama waxaan ayuu wuxuu ka soo bixin karaa xukunkii sharciga munaasabka u ahaa markaas ninna waxaa weeyaan isagu inuu isaga wax su-aalaan laga rabaayo waa muqallid oo yas'alu hayrahu hayrkiisa wax weydiinaya isagu ma istiqlaali karo ma soo bixin karo tabarteeda ma laha aaladdii ma haysto ninka noocaasoo kale ah nin caalim oo mutawarica ah oo aqoontiisa iyo yacnii xalaalmeeradnimada lagu yaqaan ayuu su-aalayaa wuxuu u jawaabo ayaa isagu mas-uuliyaddiisu ay tahay haddii qalad loo jawaabana ninka u jawaaba iskaleh nacam marka halkan usuululfiqiga ninka mujtahidkaa shuruudihiisana waa lagu bartaa ayb intaas waay marka waxuu halkan ku sheegay faalmuraadu biqowlinaa aan leenahay alijmaaliya alqawaacid alcaama waa qawaacidda caamkaa milu qowlihim ay yidhaahdaan oo kale alamru amarku lilwujuubi buu u sugnaaday wanahyu nahyiguna liltaxriimi buu u sugnaaday wasixatu sixaduna taqtadii waxay keenaysaa an nufuud fulitaan maalan haddii lagu yidhaha cibaadadan waa ansaxday oo cibaadatun saxat salaaddan waa salaad saxiixo ah maxaa laga wadaa waa fushay qallo lama rabo qofkan qallo laguma laha sooma fahmi beecan maalan ama mucaamaladan waa mucaamalo fushay mucaamaladan maalan waxaa lagu yidhi mucaamalatun saxiixatun beecan waa beec ansaxay beecu waa ansaxay waxaa laga wadaa waa fulay waayo oo nufuudkuna waxaa weeyaan maqsuudkii laga lahaa in laga gaari karo beec maqsuudkiisu muxuu ahaa adna ninka baa'icaana inuu aman uu qaato oo hamankiisa ou xalaal u noqdo kii mushtariga ahaayna inuu alaabtan ay xalaal u noqoto yay ahayd maogtahay baycu haddii uu marku ansaxo waxaa ka ratib maayo nufuud nufuudkuna waxa uu yahay kii gatay alaabta qaatayna milkigiisay ku wareegtay alaabtan ninkanna lacagtii ninkan jaabka awal uu ku haystay ninkan baa tasarufkeeda iska yeeshay marka maxaa la dhahayaa taasoo kale waa baycun saxiixun ama mucaamalatun saxiixatun wasixatu sixadu marka taqtadii waxay keenaysaa annufuud annufuuda fulitaan faharaja bihi waxaa ku baxay ijmaaliyadaas aladilatu اtafsiiliyatu adilada tafsiiligaa ku baxday falaa tudkaru laguma xuso fii usuuli اlfiqhi usuululfiqhi laguma sheego ilaa calaa sabiili اtamhiili in wax lagu tusaalaynaayo ma ahane lilqaacidati qaacidada wax loogu tusaalaynaayo ma ahane wuxuu ku leeyahay usuululfiqiga adilada ijmaaligou ka hadlaa midda tafsiiligaa shuqulkuma laha aladila tafsiiliya kutub usuululfiqhi loogama hadlo ilaa inay tusaalo qaacido u noqonaysa ma ahane maalan almru yaqtadi اlwujuub dliil ijmaali mia mase waa dliil tafsiili ah waa dliil ijmaali ah hala miaaliyaa la yidhi markaasa waaa ku miaali waxaa ku miaalisay waaqiimu الsalaata waaqiimuu ooga amar waayo walamru yaqtadi اlwujuuba tiri marka waaqiimu الsalaata hadda waa deliil tafsiili ah deliil ijmaaliya ma aha laakiin meeshan maxaa loo keensaday tusaalayn in wax lagu tusaaleeyo dhism baa loo keenay in wax lagu tusaaleeyo keliya ayaa loo keenay wahaakada wاlmuraadu bqowlina aan leenahay wakayfiyaة اlistifaadaةi minhaa habka looga faa'iidaysto axkaamta habka adilada looga faa'iidaysto aan leenahay waxaa weeyaan macrifatu kayfa yastafiid macrifatu kayfa yastafiidu waa garasho la garanayo kayfa sida yastafiidu oo uga faa'iidaysanayo alaxkaama axkaamta <coughs> kayfa sida yastafiidu oo uga faa'iidaysanaya ruuxa mujtahidka ah al axkaama axkaamta min adilatiha adiladeeda uu uga faa'iidaysanaayo oo sidee marka looga faa'iidaystaa bidiraasati axkaami اlalfaadi alfaadda axkaamteeda oo la daraaseeyo ayaa looga faa'iidaysanaya wa dalaalaatiha iyo alfaadda dalaalaadkeeda oo min cumuumin cumuum ah wa khusuusin khusuus ah wa iطlaaqin iطlaaq ah wa taqyiidin taqyiid ah wa naasikhin naasikh ah wamansuuqin kula nasakhay ah iyo wagayri dalika fainahu ninka mujtahidka maxaa yeelay biidraakihi haleelidda ama garashada uu garanaya taas yaa yastafiidu uu faa'iidaysanayaa min adilati اlfiqhi fiqiga adiladiisa xaggeeda axkaamaha uga faa'iidaysanaya halkan marka kayfiyat اlistifaadati minha markuu leeyahay wuxuu leeyahay macrifatu kayfa yastafiidu اlaxkaama min adilatiha waa in la garto sida adilada sida ah, yani axkaamta loo soo faa'iidaysanayo oo looga faa'iidaysanayo adiladeeda axkaamtan adilay leedahay adiladeeda ama waa aayad qur-aan ama waa xadiid marka xukunkan daliilkii aad ka keentay sidii aa uga keentay ayaa waxaa la yidhaha wa kayfiyat اlistifaadati minha waa kuu tusaaleeyo marka bidiraasati axkaami اlalfaad nas aayad ama xadiid inaad xukun ka soo saarto see u gaari kartaa adiga waxaad u gaari kartaa bidiraasati axkaami اlalfaad alfaadda axkaamteeda ayaad daraasaynaysaa ad baranaysaa wa dalaalaatiha alfaadda dalaalaadkeedaad baranaysaa maxaa yale alfaaddan sharciga dalaalaaday leedahay min cumuumin wa khusuus maalan kelimatu man oo kale man man waa min alfaadi اlcumuum ay oo kale min alfaadi اlcumuum maa oo kale min alfaadi اlcumuum markaasaa waxaa tidhi maala qowluhu tacaala wamaa tafcaluu min khayri yaclamhu اllah amase qowluhu tacaala faman yacmal midqaala daratin khayran yara waxaad leedahay markaa mankaas waa caam maxaa yeelay cumuumka waxaan uga faa'iidaystay manta ayaa waxay tahay dalaaladeeda dalaalatu cumuumin ah cumuumay ku tuseen manta laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اlkitaabi man yacmal suuءan yujza bihi ninkii xumaan sameeya waa laga abaalmarina cid ka baxaysa ma laha cid kasto xumaan hadday samayso waa laga abaalmarina xaggee ka keentay marka lagu yidhaha see uga faa'iidaysatay lafdigan manta ayaa waxaad ogaatay inay tahay min alfaadi اlcumuum min cumuumin wa khusuusin khusuuskii alfaado isaguna leeyahay siiqooyin waxaa ka mid a ah istinaha oo kale xugun baa la sheegay markaasaa shardi baa lagu xiray haaye ayaa loo yeelay haayadu waa xataa iyo xilmidoo kale gaargaaran u daraasay doona ilaa ayaa la daba dhigay waalcasri ina alinsaana fii khusrin alinsaan waa min siiqi alcumuum ashaasi ismu jinsi oo alla geliyey cumuumaa laga faa'iidaystaa insaanoo dhan khasaarow ku jiraa maxaa la daba dhigay marka ila aladiina aamanuu ilaana maxay tahay waa min adawaati takhsiis waxbaa lagu soo khasisaa marka waxaad leedahay insaanku wuxuu ku jiraa khasaaro ilaa intaan ma ahan intaan waa laga soo reebay in laga reebay marka lafdigan ilaada ayaa daraasadiisa waxay ku siisay ilaa inay tahay wax wax lagu takhsiisiyo bina'an calaa daalikana takhsiis baa cumuumkan galay ayaa leedahay min cumuumin cumuum wa khusuusin khusuus wa ilaaqin ilaaq waa layska ilaaqay ilaaqu maalan isagana muطlaq iyo muqayadka oo imaan doonaa fataxriiru raqabatin fataxriiru raqabatin luqun waxaa yani qofka maalan faman lam laa yu'aakhidkum اllahu biاllagwi fii aymaanikum walakin yu'aakhidkum bima caqadtum اlaymaana fakafaaratuhu iطcaamu caشharaةi masaakiin min awsadi ma tudcimuuna ahliikum aw kiswatum aw taxriiru raqaba ow taxriiru raqabatin luqun xoraynteedaa lihi waa layska iطlaaqay luquntaas waxba laguma xirin meel kale waxaad ku aragtay marka iyadoo luqun xoraynteed lagu kafaaro gudanayo oo la yidhi fataxriiru raqabatin mu'minatin la yidhi suuraة الnisaa kafaarada qatliga waxaa leedahay marka halkan iطlaaqa ku jiro meeshaas taqyiidka yaallo yaa lagu qeyday waxaa ka soo baxayso addoonka lagu kafaaro gudanayo inuu mu'min ahaado maxaa yeele meeshaanna waa lagu ilaaqay meel kalena waa lagu qayday xamlu lmulaqa cala lmuqayadna waa qaacidada ah soo fam maxaa ka faa'iidaysatay mu'mina wasfiga wabaa lagu waxbaa lagu eh, yani awsaafta eh, nactiga ha noqdo ama xaala ha noqoto ama tamyiiz ha noqdo ama bedelulbacdi min alkulli ha noqdo waxbaa lagu lagu taqyiidiyaa oo yani waxyaabaha wax lagu qayday ka mid tahay shaygan marna isagoo sii daysanaa la sheegaya marna isaga oo oh, la sifeeyey isagoo yacnii mawsuuf waayo isaga waa la sifeeyey sifadaasi marka waay waxaa weeyaan waa waxyaabaha wax lagu takhsiisiye waxyaabaha wax lagu takhsiisiye ama lagu qaydo yay ka mid tahay waxaasoo dhan marka waxaa kaaga baxayo xukunkan inaad adiladan ka soo dhiraan dhirisay habka isku xirkaas kayfiyaة اlistifaadati taasuu ujeeda ayb min cumuumin cumuum iyo wakhusuusin khusuus wa iطlaaqin iطlaaq iyo wataqyiidin iطlaaq waa siidayn wa taqyiidin xirid wa naasikhin naasikh mid wax nasakhay wamansuuqin kula nasakhay ayb wغayri dalika fainahu maxaa yeelay qofka mujtahidka biidraa yastafiidu waa faa'iidaysanayaa min adilati اlfiqhi fiqiga adiladiisa xaggoodu ka faa'iidaysanaya axkaamaha axkaamteedu faa'iidaysanayaa muxuu ku faa'iidaysanayaa biidraakihi ogaanshada oo arrimahaas ogyahay dalaalaadka alfaadan iyo naasikha iyo mansuuqa iyo waxaan garashada uu garanaayo ayuu axkaamtiibuu faa'iidaysanayaa intee intee laga faa'iidaysanayaa min adilati alfiqhi marka adiladu halkaanay taallaa axkaamtii waa tanaa xukunkan marka adiga aad keento waa xaaraam waa waajib waa sunno agee ka xaggee ka keentay adiladii sideed uga keentay waa biidraakika dalaalaadka alfaadda min cumuumin wa khusuusin waxyaabihii lamida ah aad taqaano wاlmuraadu biqowlina aan dhahan aan leenahay waxaali اlmustafiid macrifatu xaali اlmustafiidi weeyaan qofka mustafiidkae faa'iidaysanaya xaaladiisa in la ogaado wa huwa mustafiidkuna almujtahidu waa mujtahidka sumiya waxaa lagu magacaabay mustafiidan mustafiid baa lagu magacaabay liannahu maxaa yeelay yastafiidu wuu faa'iidaysanayaa binafsihi nafsadiisa u faa'iidaysanayaa alaxkaama axkaamta min adilatiha adiladeedu ka faa'iidaysanayaa libuluuqihi buuna uga faa'iidaysanayaa gaaridda uu gaaray martabata alijtihaadi ijtihaadka martabadiisa uu gaaray marka wuxuu ku leeyahay waxaa lilmustafiid oo usuul fiqiga uu ka hadlo waxaa weeyaan inaad garato macrifatu xaali lmustafiid ninka mustafiidka xaaladiisa inaad garato mustafiidka yaa la yidhaha huwa lmujtahidu waayo mujtahidka sumiya mustafiidan baa lagu magacaabay mustafiid sabab liannahu maxaa yeele yastafiidu wuu faa'iidaysanayaa binafsihi iskiis marka binafsihi maxaa ku baxaaya yastafiidu bikayrihi ninka mujtahidkaa isagaa awoodii leh aaladii isagaa ale cid kale uma baahno adiladiibuu markaa nadarkiisa ayuu adilada gelina laakiin ninka mutabica ah waxaa dhici karto ama ninka muqalidka ah axkaam waa fahmaa laakiin can ariiqi hayrihi isaga iskiis toos ugama soo bixin karo meeshaan axkaamta laakiin wuxuu adeegsanayaa hayrkiisa liannahu yastafiidu binafsihi nafsadiisa u faa'iidaysanaya alaxkaama axkaamta min adilatiha buu kaga faa'iidaysanaya libuluuqihi gaaritaanka uu gaara darteed martabata alijtihaadi marka ijtihaad ma la gaari karaa mise ma la gaari karo ay ka hadlaan culamo badan baa waxay yidhaahdaan ijtihaadku waa dhammaaday baabkiisa waa la laalaabay cid hadda ijtihaad gaari kartana ma jirto dadkan hadda jooga kullahum marka waa muqalidiin unbay iska yihiin laba maado marka taas sancaani alamiir moxamed bin ismaaciil sancaani kitaab taysiir nuqaad la yidhaahdo uu leeyahay oo u uga hadlo ijtihaadku inuunan xirmin irshaad nuqaad irshaad الnuqaad fii taysiir اlijtihaad saas oo kale la yidhaahdaa culimmadan iyaga laftirkooda dhahayo ijtihaadku waa la laalaabay way kala qaybqaybiyeen ijtihaadkii waxay yidhaahdeen ijtihaadkii mulaqa ahay baa la laalaabay amaa midka muqayadkaa oo madhab lagu qaydo waa jiraa oo waxay leeyihin mujtahid mulaqa iyo mujtahid muqayada mujtahidka mulaqa waa ninka yani sida shaafici oo kale mujtahidka muqayadkaana waxaa weeyaan waa ninka ku qaydanee lagu qayday madhabka yacni madhabkan buu ka ijtihaadi karaa haddii madhabka culimmadiisu iskhilaafto intuu ijtihaad geliyo hadalladii shaafici aad u fiiriyo dariiqa yacnii lagu soo naqliyey madhabka uu eego ayuu wuxuu dhihi karaa sidaan iyo sidaan iyo sidaan madhabka kama baxsana waxaa kaloo iyadana ay sheegeen culummada waxaa la yidhaha mujtahid fi lfatwa mujtahid اlfatwaa yacnii ninkan fataawooyinka iyo ku yani mujtahid ku yahay calaa kullin yacnii ijtihaadkuna waxaa iyaduna jirto ibnu salaax wakayruhu ay sheegaan alijtihaadu yatajaza waa qaybsamaa asaga laftirkiisa waxaa dhici karto nin inuu baabkan salaadda uu mujtahid ku yahay baab kalena uunan mujtahid ku ahayn waxaa dhici karta baabulmucaamalaad inuu mujtahid ku yahay wagayruhuna mujtahid ounan ku ahayn alijtihaadu yatajaza ibnu salaax wagayruhu sida uu tilmaamaayo muqadamada majmuucana uu soo nawow imaamu nawowi uu ku sheego calaa kullin qolooyinkan ayay u dhahaya marka ijtihaadka waa la laalaaday baa la arkaya mararka qaar iyagii laftirkoodii oo haddana ijtihaadaya mas'alo cusub ku ijtihaadayaad arkaysaa oo salaadan hadda daa'irada lagu tukanaayo yacnii diyaaradda korkeeda lagu tukanaayo male yacnii deliil hadda loo hayaa male haddii la weydiiyo culimmada iftoonaysana waxay leeyihiin eh, waxaan uga qiyaas qaadanay asalaatu fi safiina salaadda doonta lagu tukanayo de qiyaas nin mujtahidaa iskale maxaa marka see yacnii fii nafsi اlwaqti anu muqalidaan ahay qiyaasna waa samaynaa see u ansaxay marka ninka mujtahidkaa qiyaas ma samay karo waaba jaahil mujtahidmuqalidkaanujeeda muqalidku waxay culammada ku ijmaacsan yihiin culamo ma aha ninka muqalidkan haddii shay la waqfo la yidhaaho waqafkan waxaa iskale dadka culammada ah ninka muqalidkaa ma soo gelaayo oo wuxuu leeyahay ibnu cabdilbar ahlucilmiga waxay ku ijmaaceen ana almuqalida yacni laysa bifaqiih ninka muqalidkaa faqiih ma aha ma la dhihi karo faqiih laakiin calaa kullin fadliga ilaahay waa iska waasic ijtihaadkuna albaabadiisa lama xiri karo qofkii ilaahay u furana waa gaari karaa laakiin waxaa daruuriya qofka ilaahay yani qofkii de shuruudihii culimmadu u dejiyeen in laga helo kii laga helo waa uu gaari karaa famacrifatu اlmujtahidi mujtahidka oo la garto wa shuruud اlijtihaadi ijtihaadka shuruudiisa wa xukmuhu xukunkiisa wanaxwu daalika iyo wixii kuwaa la mida yubxahu waa la baaraa fii usuuli اlfiqi baa lagu baaraa usuululfiqigaa lagu baaraa waxyaabahaas oo dhan faa'idatu usuuli اlfiqhi usuululfiqiga faa'iidadiisa ina usuula alfiqhi usuululfiqiga cilmun jaliilun waa cilmi weyn cilmun cilmi weeyaan jaliilu اlqadri qadarkiisu uu weyn yahay baaliqu اlahmiyati ahmiyadiisu ay xeel dheer tahay hasiiru اlfaa'idati faa'iidadiisu ay aad u badan tahay ayb faaidatuhu faa'idadiisu waxay tahay attamakunu gaaritaan ay attamakunu yacnii makansi awood u yeelasha min xusuuli qudratin attamakunu suuragalnimo min xusuuli qudratin awood heliddeed la tamakuno awooddaas oo yastadiicu bihaa iyada sababteeda uu ku awoodayo istikraaja alaxkaami sharciyati axkaamta sharciga soo bixinteeda min adilatiha adiladeeda laga soo bixiyo calaa ususin qawaacidna lagu soo bixiyo saliimatin nabad gashay oo inxiraaf ka nabadgalsan faa'iidada usuulku marka waa kaas waa ruuxu inay u suurto gasho awood inuu u yeesho axkaamta sharciga uu uga soo bixin karo adilada axkaamtii sharciga uu kula soo dhexbixi karo isagoo adilada ka soo baxsanaya weliba isagoo isticmaalayo calaa ususin saliimatin yacnii qawaacid saliim qawaacidda oo yani iska dardashaa ah laga rabo oo marna yani halkaan ka bixina marna halkaa u ka bixina marka faa'iidadiisa waa kaa marka cilmu usuuli اlfiqi faa'iidadiisa waxay tahay axkaamtii sharciga ahayd ee alle iyo rasuul ay u jeedeen inaad soo bixiso adilada ka soo dhex bixiso adoo isticmaalaya qawaacid saliim oo nadiifa ah. haddii marka ninka ka waran marka usuulku faa'iidadiisa waa kaas kitaabkan hadda aan daraasaynaynana kuwa ugu yaryar ninka aan marka kitaabkan akhrisanin oo axkaam tiro badanoo waaweyn soo bixinaya ka waran marka adilada ka soo bixinaya axkaamoo soo bixinayaa markaasu wuxuu duldhigaa marka adilo xukunku waa saan buu leeyahay ilaahay saanuu yidhi rasuulkana saanu war xukunkan sheegtay adiladiina ka soo bixisay laakiin adiga usuul usuululfiqigii ka sheekaynayay habka looga soo baxay lagu baranayay ma taqaana haddaadan aqoonin marka waxaa ad tuurayso o dhan khalad xataa hadday kuu toosto adi waa gebsan tahay xataa hadday kuu toosto waad gebsan tahay maxaa yeele shareecadu ma gasho ramyatun bikayri raamin ma soconaysan nin aan waxba geni aqoonin oo iska gemayay ugu aaday waxaas wax jira ma ahan culuumta sharciguna waa isdhammaystiraan cilmi cilmi ka maarmo ma leh walidaalika ninka mujtahidka waxaa loo shardiyey inuu culumta qur-aanka yaqaano culumta xadiidka anwaacdeeda yaqaano fiqiga uu yaqaano farcan wa aslan labadaba uu yaqaano luqadii carabiga inuu yaqaano sooma fahmin waxaasoo dhan baa marka la yidhi sababtoo a mid mid ka maarma male haddaada luqadii carabiga aqooni waxma soo bixi kartid haddaad luqadii taqaano laakiin usuul aadan aqoonin wax ma soo bixi kartid haddaad usuulkii taqaano axaadiidtii aadan waxba ka aqoonin meel cidlaa adillo aan saxiix ahayn baad wax ka istinbaaday oo marka horeba aan sax ahayn baa yaad wax ka istinbaadaysaa marka daalibu cilmiga waxaa laga rabaa ugu yaraan culumtan haddaadan heer ka wada gaari karin muqadamaadkooda un horta inaad taqaano si aad u ogaatid culummadu markay ka hadlaayaan mas'alo xukunkeeda si aad u fahmi kartid yani annaga da waxaan rabnaa warka culammada inaan fahmi karno bis haddaan intaas heli karno hanoo dambeeyo istinbaad iyo howlihiise laakiin horta culimmadii hadalkooda markay masaa'il niqaashayaan isdilaaxooda annaga ma fahmi karnaa taas inaan helnaa nalaga rabaa laakiin ruux markuu kitaabka soo qabto culimmadii ay niqaashayso uunan fahmi karinba dalaaladan waa caam dalaaladan waxaa ku jira ishtiraaq waxaa ku jira tawaadu waxaa ku jira yacnii bisaan bay ku timid nin aan fahmaynin waxyaabahaas cumuumkii aan siyaaqdiisa aqoonin takhsiiskii aan aqoonin oo haddana dalaalo caama ka hadlaaya ka waran dhibaatay leeda hadduu marka akaam axkaam yacnii sii khatar badan uu ka hadlaayo oo ay dhici karto qof islaamkiis iyo gaalnimadiis ku xiran hadduu istimbaadayo nusuus ka keenayo marka maxaad malaynaya iyadan ruuxa waxaa la yidhaha ninku markuu caalim yahay ama uu aqoon leeyahay cabsidiisu waa badan tahay ninku markuu jaahil yahay laakin wax cabsi ah ma laha walidaalika waxaa keenayana cabsida cilmigaa keenaya ilaahay marka culammada wuxuu ku magacaabay inamaa wuxuu ku tilmaamay innamaa yakhsha allaaha min cibaadihi اlculamaa maxaa yeeley ilaahay bay yaqaanaan oo cabsanaya laakiin ninku hadduunan waxa wixii laga cabsan lahaa adii un haddii uusan aqoonin waa adag tahay inuu cabsado waa iska dhiiranaya shareecadii oo dhammayd hal hal ku dar waa labow ka qaadanaya hal hal haddii lagu daro waa laba mana iskhilaafta saasoo kale ka dhigana wawalu man jamacahu wa awalu man qofkii ugu horreeyo jamacahu ururiyey cilmigan ka fannin fanni ahaan fannigaasoo mustaqilin goonidiis ah alimaamu shaaficiyu imaamu shaafici moxamed ibnu idriis raximah اllah uma taabacahu اlculamaau culammadii baa raaceen fii dalika kaasay ku raaceen faallafuu fiihi waxay ka alifeen cilmigan dhexdiisa attaaliifa mu'alafaat almutanawicata ee kala nooc nooc ah maa bayna manhuurin kuwa nahri ah nahriga kitaabkanoo kale las u samaysan yahay gabay ma ahan waa nahri kanaa ka mida waraqaadkaa ka mida waxaa ka mida lumaca shiiraazi baa ka mida oo kale kutubta usuulka muhiimka u ah waxaa ka mida albaxru اlmuxiiط lizarkashi waxaa ka mida sharxu kowkab اlmuniir xanaabilada aduu madhab walbaa marka dabcan usuul baa gaar u alifay jamcu jawaamica ka mida taaji subki uu leeyahay waxaa ka mida minhaaj اlusuulka uu leeyahay uu leeyahay baydaawi oo shuruuxda badan helay oo yacnii ibhaajka uu haray subki uu sharxay alibhaaj kitaab la yaraha ku sharxay saddex mujalad ah manhuuraadku marka aaday u badan yihiin kuwa manhuuraadka wa manduumin iyo kuwo manduumooyin manduumooyinka waxaa ka mida nadmulwaraqaadka oo kale nadmulwaraqaadka waxaa iskale sharafu اlcimriidi waxaa ka mida manduumaadka oo kale ee maraaqi sacuudka oo kale jamculjawaamic uu nadmiyey calaa qawaacidii almaalikiya amilada amilo maalikiyau ka dhigay laakiin kitaabka asalkaa shaaficiyada iska leh cabdullaahi bnu اlxaaj ayaa iska leh waana macruuf oo la akhristaa nadmigan marka la yidhaahdo maraaqi sacuudka manduumaadka waxaa ka mida ah alkowkab saadic suyuudiya iska leh jamculjawaamicu isaguna nadmiyey alkowkab saadic ayb asurmaawi oo culummada shaaficiyada ka mida ah isaguna sidoo kale nadmi usuululfiqi oo badan buu leeyahay sheekhan etiyoobiga oo yacnii alfiyatu suyuudiga iyo sharxayna nadmi dheer oo ilaa laba kunoo beyd gaarayuu ah leeyahay oo u marka <clears throat> oo usuululfiqi ah marka maa bayna manhuurin wamanduumin wamukhtasarin mukhtasar mukhtasarka waraqaadka iyo rawdatu naadirka iyaa ka mida ah wamabsuudin iyo kuwa mabsuuda kuwa baxrulmuxiidka iyaa ka mida kuwa mabsuudka xataa saara ilaa uu ka noqday usuulkii fannan fanni mustaqilan oo gaar ah lahu kayaanuhu kayaankiisa iskale wa mumayizaatuhu iyo waxyaabaha uu ku soocmaayo iskale waa ka soo hadalnay duruqda yacni waxaan u malaynayaa habka loo kala alifo dariiqat alaxnaaf iyo dariiqatu shaaficiya iyo dariiqa oo bayna daalika ah alaxkaamu halkan marka wuxuu ka gelayaa axkaamta alaxkaam waa jamcu xukmin luqa ahaanna waxaa lagu yidhaahdaa buu leeyahy sheekh alqadaa alaxkaamu jamcu xukmin weeyaan wa huwa luqatan alqadaa weeyaan xukunku labaa loo qaybiyaa laba nooc xukunka sharcigaa laba u qaybsamaa qaqaacdeynayna marka wuxuu u qaybsamaa xukmun takliifiyun iyo xukmun wadciyun labadaas u qaybsama xukmun takliifiyun iyo xukmun wadciyun xukunka takliifiga waa midka meeshaan hadda ku qeexay xukunka takliifiga iskaleh oo waxaa la yidhaha xukunka takliifiga ah khiaabullaahi ama khitaabu shaarici almutacalliqu biafcaali اlmukalafiin khiطaabu الshaarici almutacalliqu biafcaali اlmukalafiina min طalabin aw takhyiirin xukunka guud ahaana u sharxay cafwa isagoo yacnii tacriifkiisu labadaba waa shamlinaya laakiin haddaan si gaare gaargaar ahaan aan u sheegno xukunku laba u qaybsama takliif iyo wadci midka takliifiga tacriifkiisa waxaa weya khiطaab اllahi almutacalliq biafcaali اlmukalafiina min alabin ow takyiir waa khidaabka alle warka ilaahay ama warka shaarica alleh rasuul hadalkooda ee ku tacalluqo dadka mukallafiinta ah afcaashooda ku tacalluqo sida oo ugu tacalluqaayana ay tahay dalab ama takyiir waxbaa laga dalbanayaa waa la door doorgelinaa kaas waxaa weeyaan takliifiga iskale xuwa takliifiga waa khidaabullaahi maxaa ku baxaayo khiaab shaaric markaan leenahay maxaa ku baxaayo xukun waa hadalka alle hadalka rasuulka u wa kaloo ukun xukunka caqligaa meesha ku baxaayo almutacalliq biafcaali اlmukalafiin markaan leenahay wuxuu ku tacalluqa afcaal اlmukalafiin waxaa ku baxaya xukunka alle laakiin aan ku tacalluqin dadka mukalafiinta afcaashooda maalan xukun baa lagaaga sheegay samadan iyo dhulkan iyo inta udhaxaysa iyo xukun ma ahan taasoo kale aakhiro axkaamta lagaaga sheegaayo oo kale xukun takliifi ah ma aha almutacalliqu biafcaali اlmukalafiin xukunka adiga eh, afcaashaadu ku tacalluqaa min dalabin ow takhyiirin wuxuuna ku saabsan yahay siduu kugu tacalluqaayo waxay tahay min dalabin dalab adiga lagaa dalbanayo dalabku marka waxaa soo gelaayo waajibka nadbiga manduubka makruuha xaaraamta intuba waa wada dalab xaaraamta maxaa adiga lagaa dalbaday inaad ka tagto soo dalab maaha marka dalabulkafi karaahada waxaa fiican baa lagu yidhi oo lagaa dalbaday inaad iskaga tagto waajibka waaa waa lagu amrayo inaad keentaa lagaa dalbaday manduubka sunnadana waxaa fiican ayaa lagaa dalbay inaad keento sida wanaagsan inaad la timaado keento waxaasoo dhan waa wada dalab ow takhyiirinna mubaaxi mubaaxi waxaa lagu yidhi haddaad doonto waa samayn kartaa haddaad doonto waa ka tegi kartaa shantii oo ka koobmay waa xukunka takliifiga alxukmu takliifiyu waxaa loo shardiyaa cilmi iyo qudro cilmi iyo maxaa loo shardiyaa qudro marka adiga shaygan oo waajib kugu noqonayo horta waa inaad og tahay haddaad jaahil ka toodan ogeyn mukalafkuma ma tihi waxaa kaloo lagaa rabaa qudro awood inaa u leedahay haddii xukunkan yacni takliifiga qudradaaduu ku xihan yahay haddaad awoodid iyo waajib kugu noqonaya maalan salaada in istaag lagu tukado xukun sharci ah haddaadan awoodin xukunkaadii waa kaa dhaca ayb xukunka wadciga marka maxaa la yidhaahdaa alxukmu اlwadciyu waxaa weeyaan khiطaabu اllahi ama khiطaabu الshaarici almutacalliqu biafcaali اlmukalafiina biاlwadci intii kale isaga mid waa khiطaab alleh iyo rasuul wuxuu ku saabsan yahay dadka mukalafiinta ficilkooda laakiin bilwadci buu ugu saabsan yahay wax iyaga laga dalbanaayo ma ahane xukunkaas dejintiisuu ku saabsan yahay xukunka takliifiga dejintiisa ayuu ku tacalluqay ku saabsan yahay saasaa marka waxaa loogu magacaabay alxukmu اlwadciyi xukmu lwadci marka qawaaniintan wadcigaa ma aha wax laga hadlayo shaarica ayaa xukunkan dejiyey wuxuu u dejiyey inuu calaamad u noqdo xukunkii takliifiga ah tusaalahaad ku fahmaysaa maalan ilaahay salaad buu waajibiyey ilaahay subxaana wa tacaala maalan zakow waajibiyey oo waaqiimu الsalaata waaatu zakaata zakadan waa xukun takliifi ah waajibnimadeeda adaa lagaa rabaa adaa lagugu waajibiyey waana inaad la timaado waa dalab lagaa dalbay xukunka wadciga marka ee zakada ku tacalluqaa adiga wuxuu noqonayaa marka asbaabtii zaka inay waajibto asbaabteeda maxaa ka mid ahay nisaab nisaab in la helo soo maaha nisaabku xugun wadci ah waay marka xugun takliifi ah ma aha adiga inaad nisaab soo shaqayso waajibkuguma ah si aad maal u sakayso soo ma fahmin laakiin sharcigaa calaamad wuxuu uga dhigay markii nisaabkaas la helo waajibka waa yimid marka waa wadci sharcigaa wuxuu dejiyey waxaan calaamad ama sabab uga dhigay haddii waxaan calaamadan la helo xukunkaasaa waajibay maalan salaadda ilaahay waa nagu waajibiyey duhurka muxuu uga dhigay laakiin xukunkeeda wadciga salaadda waa maxay salaadda duhur xukunkeeda wadciga waa maxay zawaalka marka la gaaro salaad duhur inay nagu waajibayso wujuubu salaati duhri waxaa calaamad u ah zawaal in la gaaro adiga inaad zawaalkii keento waajib may kugu tahay qoraxda inaad soo jiido oo duhur wakhtigiisii keento isaga kugu maaha waxaa ka mida maalan shuruudaha oo kale axkaam wadciya oo maalan waxaa ka mid a ah haweenta oo kale salaadaa la faray laakiin maxaa shardi looga dhigay inay daahir xayd ka tahay xaydkii baa u yimid xaydka marka waa maanic haddii uu yimaado salaad ka joogaay iyadii marka mukallafa kuma aha laguma kallifin inay xaydka keento inay iska joojiso say u tukato ma lagu kallifin taas alxukmu اlwadci wuxuu uga duwan yahay xukunka takliifiga ah qudro iyo cilmi isaga looma shardiyo qudro iyo cilmi looma shardiyo maalan xukunka wadciga ah ilmaha yararka waa ku tacalluqa majnuunka waa ku tacalluqaa ninka waalan nin waalan haddii inta iska baxo alaab dad ka jejebiyo oo alaab ka baabi'iyo alaabtaas magdhowgeeda weligiisaa laga rabaa ninkan waa la magdhabaa alaabtan ma la dhahayo nin majnuuna waay ninkan wuxuu biiyo xugunka waxaa ka dhacaya ciqaabta nin majnuun lama ciqaabayo laakiin damaankii damaanka waa laga rabaa hadduu maal leeyahay maalkiisa laga damaanaya sababtoo ah maalkan talfintiisa iyo baabi'intiisa waa sabab waajibinaayo damaan waajibiyo wa sababkuna wuxuu ka mid yahay axkaamta wadciga axkaam takliifi ka mid maaha <coughs> sababku wuxuu ka mid yahay alaxkaam اlwadciya walidaalika ninka majnuunka ah waxuu baabi'iyo waa laga rabaa ilmaha yareerkaa ah wuxuu baabi'iyo waa laga magdhabaa qof haddii ilmo yareer oo dilo diyaa laga bixina qofkii waa in laabudda in la magdhabo ma la dhahayo ninkaan yani axkaamta takliifiga cilmi iyo qudray u baahan tahay axkaamta wadcigaana cilmi iyo qudro looma shardiyo zakada wujuubkeeda sababuu ku yimaadayaan ahn sababku waa maxay milku nisaab ayuu ku yimaadaa haddii nisaabkaas la helo zakaa waajibtay maalka ilmo yaryar hala haadaan nin waalan hala haado allaale waxuu doono ilmaha yaryar maalkooda waa laga sakeyna marka maxaa yeelay milku nisaabkii sababka ah xukunka wadciga waa la helay khalaas ma ee looma shardiyo weynaan iyo yacnii wixii lamidka ah xukunku marka labadaas u qaybsamaya takliifi wadci takliifigu waxaa weeye waa dalab adaa wax lagaa dalba inaad la timaado dalabkaasu ha noqdo ka joog sameey waajibkii manduubkii sameey xaaraantii iyo karaahadii waa ka joog takhyiir ha noqdo oo waa mubaaxiyo waa kuu bannaanya kuuma bannaano xukun tagliif shantaas u qaybsama xukunka wadcigana waa maxay calaamado sharcigu uu u dejiyey haddii la helo inay axkaamta ka ratibmayso mayso alaxkaam alwadciya ayaa taasna la yidhaahdaa khiطaab اllahi almutacaliq biafcaali اlmukalafiina biliqtidaa'i min dalabin aw takhyiir waa takliif xukunka wadciga khiطaab اllahi almutacaliq biafcaali اlmukalafiina biiqtidaa'i اlwadci sida wadcigu keensanayo ayb kala duwanaanshadoodana midna qudre iyo cilmi baa loo shardiyaa mid kalena looma shardiyo qudre iyo cilmi axkaamta marka waa kuwaasa axkaamta wadciga marka waxay u qaybsantaa saddex qaybood oo ra'iisiyo waaweyn sabab shardi iyo maanic qawaacid muhiima alxukmu اlwadciyu yanqasimu ilaa alaaثati aqsaam qora alxukmu اlwadciyu yanqasimu ilaa alaaثati aqsaam xukunka wadcigaa saddex qaybood u qaybsamaa saddex qaybood u qaybsamaa shardun wa sababun wa maanicun shar iyo sabab iyo maanic saddexaas u qaybsana shardi maxaa la yidhaahdaa shardi waxaa la yidhaahdaa ama macnihiis uu noqonayaa maa yalzamu min cadamihi اlcadam shardi waxaa la yidhahdaa haddii isaga la waayo kay ka dhalanayso wixii uu shardiga u ahaana in la waayo dahaaradu maalan waa waa shardi haddii iyada la waayo salaad ma la heli karaa sharciga la heli maayo shardi baa ashardu waxaa weye maa yalzamu min cadamihi اlcadam weytadiisa weytaa ka dhalato walaa yalzamu min wujuudihi wujuudu haddii shardigii la helo salaad maan la helayn dahaaradii waa soo dahaaro qaadatay waa soo kamishay macnaheeda ma tukatay marka salaaddii ma la helayn lama helin salaaddii haddaad soo weyse qaadato wakhtiga duhurka ahay oo galo ood qiblada u jeesato shuruud cawradiin asturato shuruuddii waa dhammaystirtay salaad maa tukatee salaad maa tukateen shardigii haddii la helo wixii uu shardiga haddii la helo macnaheedu ma aha wixii uu shardiga u ahayna waa la helay ma aha adoo shardigii hayso ayaad weyn kartaa wixii maalan salaaddii shuruudaheediiaad kamishay laakiin ma tukanin adiga macnaheedu maaha shuruudahan haddii la helo salaaddiina waa la helay kama dhigna laakiin haddii la waayo ood salaad dukato salaad sharciga maya salaaddaas maya maa yalzamu min cadamihi اlcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudun sabab maxaa la yidhaha asaga sabab sabab waxaa la yidhaha waa laba dhinac le asaga maa yalzamu min wujuudihi اlwujuud wa min cadamihi اlcadam lidaatihi sababka haddii la helo wixii uu sabab ku ahay waa la helay haddii la waayana waa la waayey sababku waa kaas maalan dhaxalka oo kale asbaabta laysku dhaxla maxaa ka mid a nikaax nikaaxii haddii la helo dhaxalkii waa la helay soo maa maalan nin baa dhintay haweentiisii ou qabayaa jo-aa joogto sababkii dhaxalka hadday heshay haddii la helay sababkii dhaxalka dhaxalkiina waa inay heshay soo maa haddii marka sababka la helo maa yalzamu min wujuudihi اlwujuud wa min cadamihi اlcadam lidaatihi maanicu muxuu noqonaa isaga marka kan saddexaad waa maanic maanic waxaa la yidhaha maa yalzamu min wujuudihi اlcadam maa yalzamu min wujuudihi alcadam maanic haddii uu joogo waa la weynaa wixii marka uu ku xirna maa yalzamu min wujuudihi alcadam maanica haddii uu joogo shaygi waa la weynaa maala xaydka oo kale waa maanic lisalaad salaadou maanic u yahay xaydka soo maaha haddii xayd la helo salaad ma la helayo maya maanic haddii uu joogo maalan dhaxalka oo kale qatligu waa maanic ninkaad disho adiga ma dhexlaysa haddii qatli la helo oo aad dishid qof maxaa la waaye dhaxalkii waa la waaye maa yalzamu min wujuudihi alcadam wujuudkiisa wax weyto atli baa ku ayaad gashay mid ma dhexlaysa dhaxalku waa weynaysaa maa yalzamu min wujuudihi اlcadam walaa yalzamu min cadamihi shay haddii isaga la waayo waxba ka dhalan maaha maanici meesha ma yaallo adi maalan ma dilin bimujarad aadan qofkaan dilin ma ku dhexlaysa anu qaatil ma ihi wax lagu dhaxla ma ogtahay qaatil ma ihi waxba laguma dhaxla iyada saddexdaas marka waa maanicu asaga marka waa qaybsamaya hadhow maanic lilibtidaa maanic lildawaam maanic lilibtidaa'i wadawaam intaas sasasaxaasa u qaybiya shay waxaa weeyaan hadduu bilowdo marka bilow ahaan iyo dhammaad ahaanba maanicuu ku wada yahay xaydka oo kale bilow ilaa dhammaad waa maanic salaadda waa manciho waa diidaya shayna waxaa weeye maanic lidawaam dalaaqoo kale furiinka ninku hadduu naagtiisa furo waxaa ku dhacay marka furiinku waa maanic lidawaam ma sii daa'imayso cilaaqadii ka dhexaysa isaga iyo xaaskiisa ma usii soconayso dalaaqana ka joojiyey soo ma fahmi maanic lilibti yani sidoo kale waxaa jiro maanic lilibtidaa shaygan yanii ku bilaabashada ibtidaa ahaana wax u mancinayaa laakiin isagoo shaygii joogo haddii uu soo dariyo yimaado waxba dhibaata ta'hiir ma laha istibraha loo tusaaleeyo tusaale loogu soo qaatay ayb calaa kullin saddexdaas oo inaad ogaataa muhiim ah shardi sabab maanic axkaamta wadcigayna ka mid yihiin saddexdaas waxaa kaloo iyadana in la ogaado u baahan xukunka sharciga marka muxuu ku xiran yahay xukunka sharciga wuxuu ku xirmayaa biwujuudi shuruud shuruuddiisa in la helo koo biwujuudi shuruuihi wa asbaabihi shuruudiisii iyo asbaabtiisii in la helo waintifaau mawaanicihi mawaanic hadduu leeyahayna waa in la waayo markaas ayaa xukunka uu noqonaya xukun sharci ah maalan zakada tusaale usoo qaadan milku nisaab waa sabab xoolo inaad haysato nisaab gaaray waa sabab shardi maxaa u ah zakada xawl sida aalibka xawl sanad inuu kusoo wariyo xawlku waa shardi soo maa ayb marka marka zaka ay maanicna maanic maxaa u noqonaya zakadii wujuubkeeda waxaa mancinaya dayn oo kale wujuubu dayn xoolahan adu aada haysato waaba dayn baa lagugu leeyahayo markaa dayntaa iska bixiso maalkaaga nisaab maba dhammaanayo maalan dayntuna waa maanic fiiri xawlkuna waa shardi nisaabkuna waa sabab akaamti axkaam wadciya goormaa marka la dhihi karaa ninkaani zakaa ku waajibtay waxaa la dhihi karaa markii shardigii uu meesha yaallo xawlkii waa marka uu sababkii joogo milku taam milki taama marka la helo waa marka la waayo maanicoo dayn qofka aan lagu lahayn intaas markii la helo wujuubu zakaa ninkaan marka wajabat calayhi zakaa haddii wax la waaye intaas wax ka mida ah. shardi baa la waaye maalan maalkiiba sanad ka soo wareegin lix biloodaa haysataa lacagtan zake maa kugu waajibaysa maya sanad waa haysaa maalkan laakiin deynaa lagugu leeyahay zake maadi kugu waajibta marka ma waajibi ayb sababkii maba haysidba oo nisaab nisaabkuuma dhammaba xoolahaada waxaad haysaba wax yar waayo nisaab aan dhammayn zake maa kugu waajibta maya xukun kasta oo sharci culammadu waxay leeya in saddexdaa laga fiiriyo asbaabuhu shuruuduhu mawaanicuhu markay dhammaystirmaanoo maanicana la waayo shuruudihii asbaabtiina la helo labadan waa wujuudi maanicana waa cadam inuu ahaada markaas kadib xukunku imaan karaan dadka laakiin fahamkoodu aad u gaaban yahay oo aan waxyaabahan axkaamtan yacnii wadciga aan aad u qofkan maalan xukun buu shay unbuu marka arkay ama maqlay aayad ama xadiid buu maqlay waxaa dhici karta inuu yidhaahdo hadduu maqlo qof dhahaya shaygan war mawaanicaa meeshaan taallo may waxaan yacnii shuruud baa meeshaan maqan shardi baa maqan sababkii baa lala yahay waxaan ay macnaha ku waajibaayeen oo kale markuu yidhaahdo waxaa dhici karta inuu yidhaahdo doodda dhinac kale oo u dhigo ilaa qofka jaahilkaa lagama dood badi karee inuu yidhaahdo yacnii shaygaasaa adiga diidan tahay haygaas yaa diidantahay inuu ku yahay waa diidantaba shaygan inuu waajibo waxay ku xihan tahay waxaan aan sheegnay nacam shuruud iyo asbaab iyo mawaanic la waayo tawafuru shuruudi walasbaab waintifaau lmawaanic ay ku xihan tahay ninkii markay yidhaahdo war waxaan salaadan aad tukanaysid ma ansaxayso sababtoo a ah maanicaanaa taagan ma ku ansaxayso salaadan haddii la yidhaha koona salaadaa diidanta diidantaadayna salaaddii baad diidaysaa ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa sallaa ou daliil ka dhigta marka uu soo qaato mushkilada ugu badan taasay marka ka taagan tahay yacnii mashaakilka ugu badanoo dadku isku hayaan waxay tahay dad ahlu cilmiya waa in hadday daacad yihiin waxba isla fahmi karaan laakiin nin jaahila iyo nin ahlu cilmiya waxba islama fahmi karaan ninka jaahilkaana dhiiran mar walba axkaamtaas marka waiga wadciyadaas saddexdaas waa asbaabta iyo shuruuda iyo mawaanicda xugun kastoo sharci ayi xukmi ha ku saabsanaada fiqi ha ku saabsanaada yacnii qof la gaalaysiinayo xataa gaalaysiinta waa inay sabab leedahay gaalaysiinta waa inay leedahay yacni shuruud waa in mawaanicna la waayo ay xukmi saas waa qaacido guud laakiin xugun un la leeyahay salaadana shuruudihii iyo mawaanicdii waa ilaalinaynaa qofka muslimkaa ah marka la gaalaysiinaayona maalan aan wax la ilaalinaa jirin khalaas uu sabab bisle la fiirinayo sababkii gaalnimada keenaya ma joogaa haa mawaanicda shuqul kuma lihin sidaas qofku inuu yidhaahdo ma aha alaxkaamu jamcu xukmin weeyaan wahuwa luqatan luqa ahaanna alqadaa'u waay wasilaaxan isilaax ahaanna maqtadaahu waxuu keenay waay khidaabu sharci sharciga ma maqtadaahu maa shay weeyaan iqtadaahu ou dalbaday ou dalbanayo khitaabu sharci sharciga khitaabkiisa almutacalliqu ee ku tacalluqo biafcaali lmukalafiina mukalafiinta afcaashooda ku tacalluqo oo min dalabin dalab ah ow takhyiirin khiyaargelin ah ow wadcin ama dejin ah marka labadii qaybood xukunka sharciga takliifiga iyo midka wadciga ku sheegay falmuraadu biqowlina aan leenahay khiaabu sharci alkitaabu wasunna sharciga khiaabkiisu waa kitaabka iyo sunnada ile marka khidaabu sharci ama khidaabu shaaric maxaa ku baxaaya caqligu wax ma keeno caqligu waxna ma waajibiyo waxna ma ma waxna ma waajibiyo waxna ma xarimo caqligu laakiin caqligu wuxuu idraaki karaa masaalixda waajibaadka ku jirto xaaraanta mafaasidda ku jirto caqligu waa lagu dareemi karaa maalan ilaahay tuugnimada waa naga xarimay tuugnimo mafaasid inay ku jirta ma la ogyahay mase lama oga caqliga ma lagu garan karaa mase laguma garan karo haa waxaa ku tusaa in caqliga lagu garan karo ummado aan musli muslimiinba aan ahaynaa tuugnimada aan aan jeclayn oo inay xun tahay og marka bani aadamka caqligiisu dowrow leeyahay laakiin caqliga hawaabka iyo yacnii ciqaabka iyo caqli kuma xirno oo ninku haddii maalan sharci hadda duunan soo degi lahayn tuug in gacanta laga gooyo xaggee sharcin baa laga qaadanaya caqli lagama lagama keeni karo wاlmuraadu biqowlina aan leenahay almutacalliqu ee ku xihan ku tacalluqo biafcaali اlmukalafiina mukalafiinta afcaashooda ku xihan markaan leenahay maa tacallaqa weeyaan waa wixii ku xihan biacmaalihim iyaga acmaashooda sawaaءan waxaa isku mida kaanat qowlan ahaataya am ficlan ama ficl ahaataya iijaadan am tarkan iijaadan yanii heli keenid helid ahaataya amase tarkanka tegis ahaataya marka almutacalliqu biafcaali اlmukalafiin waxaa loo jeedaa maa tacallaqa biacmaalihim dadka mukalafiinta jinniga insiga acmaashooda iyaga ku tacalluqa sawaaon waxaa isku mid ah acmaashaasi kaanat qowlan wax ay ku hadlayaan ahaataya am ficlan ama ficil iijaadan wax la keenaayo am tarkan wax laga tegayo ahaataya iijaadkii waa sunnadii iyo waajibkii tarkiguna waa maxay xaaraantii iyo karaahadii faharaja bihi waxaa ku baxay maa tacalaqa wixii ku xihan bilictiqaadi ictiqaad wixii ku xihan falaa yusamaa laguma magacaabayo xukman xugun bi hada afcaal markuu yidhi maxaa ku baxay ictiqaadka xugun ma aha markaas wاlmuraadu biqowlina almukalafiina aan leenahayna waxaan u jeednaa mukalafiinta maabaan u min shanihim shanigooda uu yahay atakliifu yanii in la kalifo dadka shanigooda uu yahay in la xil saaro ayb wاlmuraadu biqowlina almukalafiina waxaan u jeednaa maa baan u jeednaa min shanihim shanigoodu uu yahay altakliifu dadka yacnii shanigoodu uu yahay wax lagu kalifi karo falaa yashmalu marka ma keens ma koobsanaayo alsagiiru wاlmajnuunu ilmaha yaryarka iyo dadka waalan iyo kuma jiraan wاlmuraadu biqowlinaa min dalabin aan dhahnayna alamru wanahyu baan u jeednaa usuulka marka la leeyahay dalab marka lagu yidhaha labada waa soo gelaya dalab marka lagu yidhaha amarkii iyo nahyigii labada waa kugu jira maxaa yeele amarkuna waa dalabu اlficli nahyiguna waa maxay dalabu اlkafi wa tarki marka labadaa soo gelaya amarka marka maxaa ka yimaado adig maxaa lagu amrayna waajib waxyaabana waa waajib amarka nadbiga iyo sunnaduna awaamirtay ka mid yihiin soo maha ilaa labada ragcoo taxiitulmasjidka waa lagu amray soo maa amarkeedu waa amru nadbi sida jumhuurtu ay qabaan salaada duhurkana waa lagu amray amarkeedu waa amru wujuub nacam marka amarku labadaasaa ka imaanaysa sunnada iyo waajibka ayb waxaa ka imaanaya iyaguna wاlmuraadu bqowlina min طalbin almru iyo wالnahyu waaye nahyigana maxaa ka imaanaya marka isaga xaaraanta iyo karaahada labadaba ka tag baa lagu yidhi ee sida lagu yidhi unbaa kala duwan midna waa lagugu adkeeyey midna waaa waxaa weeyaan laguguma adkayni sawaaء waxaa isku mida calىa sabiili اlilzaami in lagugu ilzaamiyo ilzaam jidkeed aw اlafضaliyati ama ha lagugu amro si oo fadli ahaan wاlmuraadu biqowlina aan nire aw takhyiirin almubaaxu baan u jeednaa ila mubaaxa waa laysdooransiiye daarabta samee daarabta ka tag wاlmuraadu biqowlina ow wadcin aan dhahnayna aلصaxiixu iyo alfaasidu baa loo jeeda axkaamta wadcigaa saxiixa iyo faasidkana waa soo gelaysaa ruksada iyo casiimadana waa lagu daraa taasan ka tagna ow wadcin aلصaxiixu صaxiixi iyo alfaasidu iyo faasidki wanaxwihimaaiyo wanaxwuhumaa wixii la mida mima wadacahu wuxuu dejiyey ashaaricu shaarica uu dejiyey shaarica waxaa loo jeedaa alle rasuul ah dabcan waxay shaaricu uu dejiyo min calaamaatin calaamad ah wa awsaafin tilmaamo ah linnufuudi oo dejiyey wixii inay soconayaanoo sharcan ay fulayaan walilqaa'i iyo ilqayn ka tegis tuuris oo maala nufuudku calaamadaa loo sameeyey cibaadadan haddii waaa waxaa laga helo saxad haddii waxa waxa ay ku darmaanna badalad waxyaabahaas oo dhan marka waa waa tanuu ku jira aqsaamu alaxkaami sharciya axkaamta sharciga qaybaheeda tanqasimu alaxkaamu sharciyatu axkaamta sharciga waxay u qaybsantaha ilaa qismayni laba qaybood takliifiyatin wa wadciyatin bay u qaybsantaha faاtakliifiyatu hamsatun shan weeyaan kuwa takliifiga alwaajibu waajib wاlmanduubu manduub wاlmuxaramu muxaram wاlmakruuhu wاlmubaax falwaajibu waajibka waxaa la yidhaha luqatan assaaqidu yani dhicitaan wixii dhacay wاllaazimu iyo waxa laazimay qofka ku dhegay oo ilaahay muxuu yidhi faidaa wajabat junuubuhaa faidaa wajabat ay saqadat waa hadday dhacdo alwaajibu marka asaaqidu waa wax dhaco wasilaaxan taas waa luqa isilaax maxaa lagu yidhaahdaa maa amara bihi shaaricu shaarica wuxuu amray calaa wajhi اlilzaami oo u amray calaa wajhi اlilzaami laazimin qofka la laazimiyo dariiqeed oo u amray ka salawaati اlhamsi shanta salaadood oo kale shaaricu waxa uu ku amray calaa wajhi اlilzaam uu ku amray yani calaa wajhi ilzaam waa maxay qasbid yani bimacnaa waxaan ujeeda qasbidda waxaan ka wadnaa yani waa lagugu laazimiyey adiga mar walbaa qoortay kuu suran tahay shaarica qoortau kuu suray taa waa la gartay ayb tacriifkaana marka waa fiican yahay tacriif kale waajibka la saaraayo waxaa la yidhaahdaa maa yuhaabu faaciluhu waa wixii qofkii sameeyo laga hawaabinayo wayastaxiqu alciqaaba taarikuhu ninka ka tagaana ou ciqaab mutaysanayo shayga haddaad ka tagto lagugu ciqaabaayo ciqaab mutaysanayso haddii aad samaysana adig markaa aad yacnii ajarka helaysid waajib baa le fakharaja biqowlina maa amara bihi shaaricu aan nidhi waxaa ku baxay almuxaramu markaan waajibka tacriifinayna maxaan dhahnay maa amara bihi shaaricu shaarica waxau amray waxau amray marka markii la yidhaha maxaa ku baxay almuxaramu wاlmakruuhu xaaraanta iyo karaahadii meesha waa ka baxay iyo wlmubaaxu iyo mubaaxiin saddexdaas meesha waa ka tagay tacriifka badanaa waxaa la yidhaahdaa waxaa fiican an yakuuna jaamican maanican inuu ururin karo waxna uu mancin karo halkaan fiiri marka ereygan maa amara bihi shaaricu ayaa waxaa lagu bixiyey oo lagu saaray xaaraamta karaahada mubaaxa maxaa yeeley shayga mubaaxa adiga waajib lagaagama dhihin laguma amrin karaahadana laguma amrin samey ma lagu dhihin xaaraamtana samey laguma dhihin ayuu ka tagaaba lagu yidhi kuwaas ma ogtahay wakharaja biqowlinaa calaa wajhi marka maxaa kugu soo haradha maa amara bihi shaaricu shaarica wuxuu amray axkaamtii shanay ahayd waxaa laga bixiyey mubaaxa muxaramka makruuha meeqaa kuu soo hartay labaa kuu soo hartay maxay yihiin labadan waajibka iyo manduubkii waa in marka manduubka la saaro isaga meesha laga bixiyo wakharaja biqowlinaa waxaa ku baxay calaa wajhi alilzaami markaan leenahayna almanduubu sunnadii baa meeshaa ku baxday manduubka maxaa yeele manduubka waa lagu amray laakiin si qasaba maa lagu amrayna oo yanii ilaa ilaa sameey ama lagu amray waa sameey waa fiican taha lagu yidhi sameey marka calaa wajhi ilzaamna manduubkiiba ku soo saaay meesha kaga saaray maxaa ku haray marka waajibkii ayaa soo haray waajibka marka saas u qeexa markaan leenahay marka calaa wajhi ilzaam waxaa ku baxa almanduub buu yihi wlwaajibu marka waxaa iyado in la sheego u baahan alfaaddan aan ka hadlayno culummadii dambe ee usuululfiqigaa sidaan u tacriifiyeen ee intaad tacaariiftan iska qaadato qur-aanka markaa akhrisanayso ha ku jaangoynin hadda makruuh wuxuu ku dhihi doonaa karaaha waxaa la yidhaahdaa wax qofka yacnii haddii uu sameeyana aan la ciqaabaynin haddii uu ka tagana ajar la siina karaahadu waa wax laga fiican yahay haddaad samaysana dembi melihi haddii aadan samaynin oo ka dheeraatana karaahada ajar baad leedahay soo maa sidaa marka ha u qaadanin haddaad qur-aanka ku aragto karaaho qur-aanka ku taallo saasa u fahmin maan isdilaaxa shaarica iyo waa kala duwan yihiin midda yacnii culimmadan usuuliyiinta maxaa yaele qur-aanku wuxuu isticmaalay wakaraha ilaykum اlkufra wاlfusuuqa wاlcisyaana u isticmaalay kufrigu karaahame marka culimmadan tacriifkooda markaan fiirin ma noqonay karaaha kullu daalika kaana sayi'uhu cinda rabbika makruuhan ayaa ilaah makruuh maxaa la soo sheegay marka zinada qatliga mu'minka maalka agoonta la cuno karaahme waaas marka makruuhi meeshaan haddaad dabada qabato oo aad tidhaahdo makruuh khataraa ka soo baxaysa marka in layska ilaaliyo culummada waa inaad fahamto qolo walba markay hadlaysa isdilaaxooda adiga afgaradkooda waa inaad fahmi karto fiqiga haddaad ku aragto yukrahu waxaa la kaana culammadii dambe weliba karaahadan u qaadanayna xataa culimmadii hore shaafici oo kale hadduu waakrahu yidhaahdo waxaa dhici karta inuu xaaraanta ka wado mararka qaar marka kuwaas ay saas sunnaa soo hartay sunnada usuuliyiintu siday u yaqaanaan dambe ahlu xadiidkana macno kale u yaqaanaan assunnatu marka la yidhaha culamaa alxadiid waxay sunno u yaqaanaan wax kastoo nebiga laga soo guuriyo qowl ha ahaata ficil ha ahaata taqriir ha ahaata ee wixii nebiga laga soo guuriyey marka waajibka nebigaa laga soo guuriyey shayga manduubkaana nebiga waa laga soo guuriyey soo maa oo sunnada fuqaadu u yaqaana meel kastoo sunna ku taal marka haddaad iskaga qaadata marka waajib ma ahan khatar oo culamadu markay hadlaayeen ama kutubulxadiid wasunnatu kadaa sunnada saas waaye a lagu leeyahay sunnada saas waaye marka lagu leeyahay waxay noqon kartaa waajib sunnana manduubna waa noqon kartaa ha u qaadanin middaan yacni fuqahada tooda ha u qaadanin maalan kutubu lfiqi mararka qaar waxaa ku taal shaygaas shaygaas waa sunna ayaga waxay ka wadaan waajib ma ahan markaas waa waxaa waajib ma ahan unbay ka wadaan ma ahane nebigay ka sugnaatay kama wadaani ogow maalan kitaabkan hadda safiinaha la yidhaahdo kale anniyatu wuxuu leeyahay marka maxaluha alqalbu watalafudu bihaa sunnatun in lagu dhawaaqaa niyadu waa sunna qof baa marka wuxuu qaadanaya sunnadii nebigay ka sugnaatay sidaas ma ahan nebigay ka sugnaa nebigana kama sugnaanin asaga laftirkiisa uma jeeda nebigay ka sugnaatay ee wuxuu u jeedaa waajib ma ahan in lagu dhawaaqo baxi kale marka waxaa iyado bidca miya mase bidca maaha bidca waayo dabcan in laga fogaay maxaa yal nebiga kuma cibaadaysanin isagoo ku cibaadaysan karo ayaonu ku cibaadaysanin waa laga dheera laakiin un inaad kala garo karto fuqahada markay sunno cabirayaan iyo marka isilaax caama ay ku timaado inaad kala fahamsan tahay falwa marka wuxuu yidhi wakharaja biqowlina calaa wajhi ilzaami almanduubi baa ku baxay walwaajibu waajibkana yuhaabu faaciluhu faacilkiisa qofka samaynaya waa laga hawaabiyaa imtihaalan u samaynayo walwaajibu waajibka yuhaabu waa la hawaabiyaa faaciluhu qofka sameeyey imtihaalan laakiin u sameeyey fartoonaansho ilaahay uu ka amar qaadanaya iyo rasuulka calaa wajhi اlimtihaal isagoo alla rasuul amar ay fareen qaadanayo sidaa ahaanteed u sameeyey waa laga awaabina hadduuna laakin u samayninoo ka warano caado oo isaga sameeyen waxba laga awaabin maayo awaabka wuxuu ku xihan yahay marka imtitaalka waajibaadka laftirkooda waxay yihiin dhowr nooc waxaa jiri karo addaa'u lamaana maalan ammaanada in la guto waa waajib soo maaha ammaanada in la gutaa soo waajib maaha niyo ma u baahan taha marka imtiaal ma u baahan taha haddaad imtiaal u samayso war ilaahay baa wuxuu ku amray inaad ammaanada gudatid ruuxaan khiyaanin ahaanteed ah, isaga celisid ammaanada u gudatid ajarkii waa heli maalan imtiaal adiga kaama ah wax niyo kale uma niyo lama imaanin war maalkan dadow agtaada iyo oolen waa iska dhiibta dimadaada waa beri waxba laguma haysto laakiin ajar ma helaysa ajarka heliddiisa waxay ku xiran tahay inaa ilaahay iyo rasuulkiisa dartiis u samaynayso od ka amar qaadanaysa imtiaalkay ku xiranta ayb wayastaxiqu wuxuu mudanayaa alciqaaba ciqaab buu mudanayaa taarikuhu ninkii waajibka ka tago waajibka kan ka tagaana ciqaab buu mudanaya sheekhu marka wayastaxiqu buu isticmaalay sidaasaana fiican culammada fuqahada waxay isticmaalaan wayucaaqabu taarikuhu waa la ciqaabayaa ninkii waajibka ka tago waa laga fiicanya ciqaabtiisu waxay u taallaa ilaahay oo maxaa yele in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa mashiyada ilaahay buu ku jiraa adiga marka ciqaabkiisa ma hubtid wayastaxiqu joog war ninkii waajibka ka tago ciqaabuu mutaysanayaas waa mutaysanayaaba waxay ka fiican tahay waa la ciqaabaya adi ma in la ciqaabaya wayusamaa waajibka alfaad kaloo mutaraadif la ah buu leeyahay wayusamaa waajibka waxaa lagu magacaabaa fardan farad farad iyo waajib haddaad maqasho isku mid ah laakiin haddaa kutubaha xanafiyada kutubaha xanafiyada marka la akhrisan aad akhrisanayso ama nin maalan xanafi ah kitaab ou sharxay xadiid ah ayaad akhrisanay iyagu marka xanafiyada waajib iyo farad labay u kala yihiin waxay leeyihin waajib iyo farad waajib waxaa la yidhaahdaa wixii wujuubkiisa ou ku sugnaaday deliil oo danni ah maalan xadiid aaxaada ayaa shaygan waajibnimadiisa laga qaatay waa waajibaa la dhahaya wixii ku sugnaado daliil qaطci ah oo yaqiini ah wixii ku sugnaadana farad ayaa la dhahaya salaada duhur waajibnimadeeda oo kale daliil qaطci bay ku sugnaatay soo maas farad waayay leeyihi salaadaha yacni maalan witirka oo kale ayagu waajibay u haystaan witirka waxay leeyihin witirku waa waajib farad ma ahan laakiin maxay ka wadaan witirka wujuubkiisa axaadiid aaxaadaa ah laga laga helay oo laga qaatay marka wixii wujuubkiisu axaadiidta aaxaadkaa laga qaato waxay leeyihiin waajib wixii wujuubkiisu laga qaatay aayad qur-aan ama xadiid mutawaatirna waxay dhahayaan farad laakiin isku meeshi xagga xukunka marka la fiiriso wa fariidatan baa lagu magacaabaa fariido wa xatman ayaa lagu magacaabaa xatmi haddaad maqasho yacnii waa waajib walaaziman laazim baa lagu magacaabaa waxaa kugu laazimay waxaa kugu waajibay umbaa laga wada maktuub waa lagu maga waa la dhahaa laftirkeeda salaatun maktuubatun ay mafruudatun waa salaad waajib abaa laga wada wlmanduubu luqatan manduubkana luq ahaan waxaa la yidhaha almadcuubu kan loo yeero wasilaaxan isilaax ahaanna maa amara bihi shaaricu shaarica wuxuu amray weeyaan laa calaa wajhi اlilzaam ilzaam samaya hab oo yacni ilzaama uunan u farin ka rawaatibi salaadaha rawaatibta oo kale salaadaha rawaatibta sharciga waa ku amray laakiin waajib miyuu kuu faray waajib ahaan oo amay fakharaja biqowlina maa amara bihi shaaricu waxaa ka baxay almuxaramu wاlmakruuhu wاlmubaaxu waa ku baxeen wakharaja biqowlina laa calaa wajhi اlilzaamina alwaajibu baa ka baxay ila waajibku calaa wajhi اlilzaama lagu faray wاlmanduubu manduubka yuhaabu faaciluhu ninkii sameeyaa waa laga awaabi waa laga hawaabiyaa imtihaalan u sameeyo yanii inuu amar alle ka qaadanayo yani fartoomid ou fartoomayo amarka alle iyo rasuul dartii ninkii u sameeyo waa laga hawaabinaya walaa yucaaqabu lama ciqaabayo taarikuhu ninkii shay manduuba ka tago lama ciqaabayo laakiin waxaa fiican in la yidhaahdo ninkii shay manduuba ka taga la ciqaabi maayo waa hadduunan uga tegin istikfaafan istikfaafan hadduunan uga tegin shaygu istikfaaf hadduu uga tago shaygaan manduub sunnu ahay waajib ma ahayn laakiin wuxuu uga tegay nicid ou nacaayo shaygan ama fududaysi ou fududaysanayo waa dembaabayaa markaas nacam waxaana dhici karta ba yacnii mararka qaar inuu ku gaalooboba maxaa yeele shaygii sunnada ahaa ee aan waajibka ahayn haddii uu ka dhigta yacnii wax lagu jees jeesjeeso kale hadduu ku jees jeeso qul abillaahi waaayaatihi aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum inuu galaa dhici karto dad badanna waa sameeyeen saasoo kale waxaan sunno leh waayo iga dhaafou leeyahay waxaa dhici karta qaarkood weliba inay dadka ka reebaanba shaygan waxaa lagugu ogaa war ku dadaal ajar baad ka helaysaa lagugu ogaa adiga intaad iskaga tagtay iyo haddana waxaad ku dartay inaad dadka ka reebto haddaad marka dadkii samayn lahaa hor istaagto waxaad noqonaysaa daaciya ila dalaal nin baadida dadka ugu cayo dambaabi marka wayusamaa waxaa lagu magacaabaa sunatan sunaa lagu magacaabaa wamasnuunan baa lagu magacaabaa wamustaxaban baa lagu magacaabaa wanaflan baa lagu magacaabaa intaasna waa isku wada mid waxaa kaloo lagu magacaabaa rakiibatun maalikiyada rakiiba ayay ku ku tilmaamaan ayb wاlmuxaramu muxaramkana luqatan almamnuucu weeyaan shayga la manciyey wasilaaxanna maa nahaa canhu shaaricu shaarica wuxuu reebay waaye calaa wajhi ilzaami oo u reebay calaa wajhi ilzaam calaa wajhi اlilzaami laasimin qofka lagu laasiminayo waxaan inuu ka taga darteed loo reebay calaa wajhi ilzaami laasimin oo bitarki lagu laasiminayo ka tegis lagu laaziminayo sidaa loo reebay ka cuquuqilwaalideyni labada waalid oo la caasiyo oo kale muxaram waxaa weya maa nahaa canhu shaaricu waa wixii shaaricu reebay calaa wajhi ilzaami buu ku reebay laasimin maxaa laysku laaziminayaa bitarki ka tegis in laga taga shaygaas ka cuquuqi ilwaalideyni oo kale fakharaja biqowlina maa nahaa canhu shaaricu alwaajibu iyo walmanduubu baa ku baxay ila waajib iyo manduub layskama reebina waa laysfaraya iyo walmubaaxi mubaaxi wakharaja biqowlina calaa wajhi ililzaami bitarkina almakruuhu baa ku baxay ila makruuha waa layska reebay laakiin calaa wajhi ilzaam layskagama reebin wlmuxaramu shayga xaaraamta yuhaabu taarikuhu kan ka taga waa laga awaabiyaa imtiaalan laakiin uga tago ilaa xadiidkaa wuxuu ahaa inamaa tarakahaa min jaraaya shaygan xaaraantaa wuxuu uga tegey aniga dartay sidaa buu yidhi markaa marka ajar baaba la siinaya laakiin shaygan xaaraan uu ahaa ilaahay dartii ugama tegin dabcigaagaanba jeclaynba maalan khamrigoo kale maba maba kugu soo dhacinba shahwe uma qabtid waa iskaga tagtay imtiaal ugama aadan tegin ajar ma helaysa laakiin dembina ma lihi dembi lagu qori maayo sababta ma cabin ma ogtaha khamriga waxaa ka duwan marka shaygan waa rabtaa waa u socotay waa u dadaashay waa weyse laakiin dembi baa lagu qoraya marka maxaa yeelay iraado ayaa lagaa helay qalbi ah sacyina waa ku dartay xadiidkii nebigaana laga qaadanayaayo idaa tawaajaha almuslimaani bisayfayhimaa falqaatilu wاlmaqtuulu fi الnaar laba qofoo muslima hadday seefahooda isku qaabilaan hubkooda ay isku qaataan kan wax dilay iyo kan la dilayba waa ahlu naar naartay ku jiraan waxaa la yidhi kan wax dilay waa la gartay ninkan la dilay maxaa dhacaya l markaasuu nebigu yidhi innahu kaana xariisan calaa qatli akhiihi walaalkiis dilkiisa u dadaalayo u ordaaya ficilka marka qalbiga waa ka go'aansaday hubkii waa soo qaatay waa u sacyey waa u orday xabadihii waa ku riday laakiin ma ku dhicin abadihiin isagaa lagu dhuftay xabadii ay ku dhacday waa isku dembi mani waxaan ujeedaa waciidka waa ku wada dhacayaan labadooda maxaa yaele midkaani iraado iyo sacyi isku jiraan laga helo wyusama waxaa lagu ah, walmuxaramu yuhaabu taarikuhu imtiaalan ninka اlciqaaba wuu mudanaya faaciluhu midka sameeyo waysamaa maxduuran baa lagu magacaabaya ow mamnuucan xaaraanta waxaa lagu magacaabaa maxduur mamnuuc waa la yidhaahdaa xaraam xaasna waa la wlmakruuhu luatan walmakruuhu makruuha luqatan luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa almubqadu shayga la necab yahay wasilaaxana ma nahaa canhu shaaricu shaarica wuxuu reebay laa calaa wajhi ilzaam uunan u reebin laakiin laaimin bitarki laysku laazimiye aan uga reebi u reebin kalahdi bishimaali midigta bidixda wax lagu qaato oo kale walicdaai bihaa bidix wax lagu bixiyo oo kale waa bidixda wax lagu cuno xaaraan waa iyada maxaa yeel xadiidkaa laga qaadanaya nebiga nin bidix wax ku cunaayo o arka isagoo awoodi karo inuu midig wax ku cuno markaasuu wuxuu yidhi laa staacta laa astadiic buu yidhi laa staacta ilaahu aadan awoodin waa habaaray shay waajibaa laysku habaaraa ma ahane shay sunnaah qofka ka tegis uu ka tegay ama shay yani xaaraam baa laysku habaaraa baan u jeedaa midda labaadoo kale nebigu muxuu yidhi kul biyamiinika midigtaada wax ka cun amar waay walamru yaqtadi lwujuub amarka cagsigiisana waa maxay xaaraan waay fuqara marka wuxuu yidhi waaraja faharaja biqowlina maa nahaa canhu shaaricu alwaajibu wاlmanduub wاlmubaaxu baa ku baxay wakharaja biqowlina laa calaa wajhi اlilzaami bitarkina almuxaramu ayaa ku baxay wاlmakruuhu yuhaabu taarikuhu ninka ka tagaa waa la hawaabinaya imtihaalan uga tago fartoomid oo fartoomayo amarka alle rasuul walaa yucaaqabu faaciluhu kan sameeyaa makruuha ku dhacaana lama ciqaabo wاlmubaaxu mubaaxuna luqatan almuclanu weeyaan shayga la iclaaniyey wاlma'duunu fiihi kan la idmay wasilaaxunna maa laa yatacallaqu bihi amrun waxaunan amar ku tacalluqin walaa nahyu nahyina aanu ku tacalluqin lidaatihi iskiis ouna ugu tacalluqin sheekhu wuxuu yidhi mubaax waxaa la yidhaahdaa waa wixii amarna aan ku tacalluqin oon lays amrin nahyina uunan ku tacalluqin oon layska reebin lidaatihi is ahaantiis iskiis lidaatihi marka markuu leey muxuu ka baxayaa waxaa dhici karta shayga mubaaxa ah wax kale oo la xidhiirsaday dartiis inuu ama xaaraan u noqdo ama waajib u noqdo ama manduub u noqdo ama makruuh maalan shaygan waa mubaax iskiisa oo mubaax hubka in la gado waa bannaan tahay maalan ruuxu inuu hubka ka ganacsada waa bannaan tahay tooreeyaha yani xabadaha inuu gado sideeda waa iskaga bannaan tahay sideeda alla waa u bannaan tahay laakiin marka ay fidno jirto oo muslimiintu iyagu ay isdagaalsan yihiin dhexdooda hub ma la iibin karaan xaaraan waa lama iibin karaa shaygan mubaax ahaa awel waa bannaanaay iskiisa u bannaanaayo hadda muxuu xaaraam u noqdayn maxaa yeelay waxaa ka dhalanaya oo gaarsiinaya xaaraanoo keenaya iraaqatu dimaa lmuslimiin ayaa ka dhalanaysa walidaalika waa la xarimay waxaa la dhahaya marka qaacidada alwasaa'ilu lahaa axkaamu lmaqaasid wasiiladu waxay leedahay axkaamta maqaasidda shaygan adiga maqsadkaaga wixii aad u martana waa la xugun maqsadkaaga hadduu xaaraam ahay wasiilada xaaraanay noqonaysaa alwasaa'il ahkaam maqaas macduda meelo kale inaan uga hadalno waa dhici shaygan maalan waa waajib dariiqa aada u maraysaa shay awal mubaax iskaga ahaa ayaa waxaa dhici karto wax kale intay la xiriirsadaan inuu waajibba iska noqdo mararka qaar shaygii mubaaxa ahaa waxaa dhici karto wax niyo la xiriirsanta inuu lagaga tawaabiyo maalan waa seexatay waxaad u seexatay inaad qiyaamuleylka u isticmaasho ood soo kacdo waqti hore maalinkii baad maalan seexanaysaa si habeenkii aad cibaado ugu soo jeedo aaabaad keenaysa mucaad waa tii uu yidhi innii axtasibu qawmatii kamaa axtasibu linawmatii anigu wuxuu yidhi qiyaamkayga salaad aan u taaganaya waa ku ajar tirsadaa waxaan ujeedaa hurdadeyda waa ku ajar tirsadaa buui sida aan ugu ajar tirsado qiyaamkayga oo kale oo kolka aan seexanayo xataa waxaan niyada gashtaa inaan qiyaamuleyl u istaaganaanayo hurdadan marka waaan ugu si aan ugu xoogaysto qiyaamuleylkan u seexana hadda marka hurdadaydana waa ku ajar tirsadaa qiyaamkaygana waa ku ajar tirsadaa mubaaxu marka waa isaga laftirkiisa ajar uu yeeshay wakharaja wuxuu yidhi marka wasilaaxan maa laa yatacallaqu bihi amrun walaa nahyun lidaatihi kalakli fii ramadaana leylan kalaakli cunus fii ramadaana la cuno oo kale leylan habeen la cuno fakharaja biqowlina maa laa yatacallaqu bihi amrun alwaajib walmanduub waa ku baxay wakharaja biqowlina walaa nahyi almuxaram walmakruuhu baa ku baxay wakharaja biqowlina lidaatihina waxaa ku baxay maa low tacallaqa bihi hadduu maabaa ku baxay low tacallaqa hadduu ku xirmi lahaa bihi mubaaxaas bihi maaga uu ku xirmi lahaa amrun amar uu ku xirnaan lahaa likownihi ahaanshada uu yahay darteedna uu ugu xirnaanayo wasiilatan wasiilo lima'muurin bihi shay laysamray oo wasiilo u yahay ow amase nahyun uu ku xirmaayo likownihi ahaanshadiisa wasiilatan uu yahay limanhiyin canhu shay layska reebay fa inna lahu wuxuu leeyahay xukma maa kaana wixii ahaa wii xukma maaba uu lahaanayaa wixii kaana ahaaday huwa maaguba wasiilatan lahu wasiilo u ahaa oo min ma'muurin ma'muur ow manhiyin shay layska reebay walaa yukhriju daalika kaagaas ka bixin maayo can kownihi mubaaxan inuu yahay fi اlasli marka waa qaacidadan alwasaa'il lahaa axkaamu اlmaqaasida marka meeshan aan ku joojinna meelay faahfaahin uga baahnaan doontaa wabilahi towfiiq sala اllah wslm calaa nabiyina mxamed wcala ali sab